kacadna la xirto fa inahaa min khayri iyaabikum darkeenna kan ugu khayr badan bay kamid tahay bu waana xadiis saxiixo nabiga ka sugan sal allau alيه ali wasalam wa dufuri cidyaha in la iska soo guro cidyaha in maalinta jumcada a la guro waxba kuma asixin waxaa lagu soo guuriyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam shaarubadana iska jeri jiray cidyahana guri jirayna waa xadiid aada daciif u ah oon sanadkiisiiyo asal ahaan midna waxba lagu salayn karin laakiin cumuumka waa in la nadiifiyo nadaafaddu hadday keenaysa in la gooyana goyntaa ka mid ah haddii uun gudahooda waxa ku jira in laga nadiifiya ay tahayna uun nadaafaddii lagu dadaalayay un guud weeye waiibu cadar in laysa soo mariyo oo nabigu cala salaam wuxuu aada u ammaanay ninka jumcada yimaada ee soo qabaysta ee dhar fiican soo xirta ee cadar isa soo mariya gurigiisa hadduu heli karo haddaba cadar inaad soo marsatahay meesha marka la dhiido ama dadku isu yimaado in shiir kaasoo baxay dadkii khushuucdoodii iyo salaadoodii uu dhibo bay ka hortegaysaa walidaalika nabigana ala slam saddex haddii lagu siiyo lama diida waa kii yidhi waa asal ahaan qofkii xanuun iyo jiro ay haysa waa gaarka ee cudurdaar leh cadarkaa ka mid ahaa barkintaa ka mid ahay cadarkumaba la diidaba haddii lagu siiyo sababtoo ah culaysna kuguma hayo caraf udgoonoo wanaagsanna waad ka heli iyada waxaa weeye wax la diidaba maaha cadarka laakiin mid baan meesha ku jirin jumcada waxyaabaha aan wanaagsanayn oo dadka in la dhex qaadaa cadar baan dadka u marinoo sufuuftan xaggaa iyo xaggaa u dhex qaadi waxba kama jiraan qofkaa jumcadiisii waxba kama jiraan watakhaطa riqaaba annaasi iyo buu galay arrintaasaa la yska ilaaliyo dadka cadarka la wareegaya jumcada ee dadkaan u marinayaa leh haddii aad cadarka sadaqaysanaysa soo qaado adigu marso qofka kugu xiga u dhiibo waxaad tidhahdaa sii gudbi hay u soo celinine sii wada inta ay gaarto ha marsadaanoo ha dhex wareegto maantao dhan masaajidkee adu laakiin dhex wareega wayustaxabu waxaa sunno ah alinsaatu in loo aamuso fii waqti khudbati khudbada waktigeeda in la aamusaa sunnaa bal yajibu ereygaa yustaxabu ay fuqahada shaaficiyadu yihaahdeen laysa fii maxalihi booskiisi maaha wainamaa waxaa haboon in la yidhaahdo wayajibu linsaatu fii waqti اjumucati waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala khudbada marka la bilaabo asalkii aayaddu ku soo degtay fastamicuu lahu waansituudii baa la soo geli nabigeennana jumcadii dhannaydba ajirkeeda waxaa baabi'iyey iyadood hadashay inaad hadasho baaba ajirkii dhannaa ee jumcada kaa baabiino waman lagaa falaa jumucata lah inaad qofkii xataa amr bilmacruuf samayso oo tiraada war naga aamus baad jumcada ajirkeedii o dhan ku waayi haddii lagula hadlo isha ka fiiri juuq ha u dhihin haddii lagugu istaago aadi kaa tambadisa maanee wax kala ha dhihin arrintaasi insaadku waa waajib wixii kaa mashquulinaya dhagaysiga khudbada inaad ku mashquushana ma banaana tusbax haddaan wareejiyana falaa jumucata lahu waman lagaa man qaala lisaaxibihi uskut ama maalinta imaamku waa khudbaynaya war naga aamusa hadduu yihahda faqad lagaa waman lagaa falaa jumucata lahu waxbaba kaama asixinba salaadii faradkuunbaa kaa dhacaye ajirkii la yimid oo dhan ma leh waa halkiisa ah khudbadoo socota mid baa tusbax la fadhiya taasu ku hayaa meesha aada fadhida dadkaa ku cirir yire dadka tukanaya khudbada jumcada dhegeysan ha fadhiistaane niyora banaankaaga wareeg baa dhaanta ninkii khudbada maqlayo oo dhani wardi ma akrin karo salli ma akrin karo qur-aan ma akrin karo booskani booskii dhegaysiga weeye halkaa waxaa imanaya haddaan sidaan idhaahno haddii qof soo galo assalaamu calaykumna yidhaahdo wacalaykum asalaam ma dhahaynaa haddiise qof indhisoodo oo alxamdu lilaah yidhaahdo anigu yarxamuka allaahu ma dhihi haddii imaamkii wax akrinayey magaca nabiga sala allahu alayh alih wasalama uu soo maro ma ku sallini masaladaa masale culimmadu isku hayaano isqabadka waxaa keenay in la aamuso waa waajib nabiga magaciisa haddii la maqlana calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyana waa waajib kale oo isagay ka sugan tahay albakiilu man dukirtu cindahu falam yusali calay ninka bakaylka ah runta ah waa nimaan xoolihii kharash waxba kaga baxaynin wakti iyo daal iyo haraad kaga baxaynin magacayga intuu maqlay inuu igu saliya kari waayey sala اllahu alayh ali wasalam waxaa kaloo nabigu yihi waxaa ilaahayna amray waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha mid ka wanaagsan ku salaama aw rudduuhaa ugu yaraan iyagoo kale ugu jawaaba salaanta bilowgeedu waa sunay dheheen laakiin raddigeedu waa waajib tashmiit lcaaisna xuquuqdiisa waajibkay ka mid tahay xaqun calaa kulli muslimin baa layidhi haddii ilaahay ku mahdiyo inuu yidhaahdo an yushamita yarxamuka allah inuu yidhaahdo laba waajib baa isu yimid labadan waajibkee la hormarinayaa ma aamuskaan hormarinaayoo xoog badan mise aamusku wixii aan waajib ahayn ka aamusa weeye baa la ysku qabtay labada wadaadee isdaba socda baa midna kan la rajaxan tahay midna kan la rajaxan tahay laakiin culummada tiri iyagu insaafkaa la laasimayaa la garaye kuwa yihi salaantana waa la radin yarxamuka allaahuna waa la dhihi nabigana calayh salaatu wasalaam waa lagu salli salaadaadiina waxba uma dhimayso laqwi noqon maysa yihi waxay deliishadeen laba arrimood labada arrimoodna qaaciday ka ururiyeen qaacidadu guud ahaan waa wax la ogol yahay waxay dhaheen laba caam baa iska hor yimid oo adilo ah labada caamay iska hor yimid midna waa maksuus midna waa maxfuud mid waaba la horay baa wax looga saarayoo adaygiisii caadnimadu caamnimadu waa dabcay midna halkiisii buu taagan yahayoo waxba lagama saarin kan waxba laga saarin baa xoog badan oo waa keeka ka maksuuska waxay dhaheen jumcada la dhegaysta wey goormaa la khasisay haddii la yidhi waxay dhaheen laba daliil baan haynaa in la khasisay nabigu wuxuu yidhi idaa dakala axadukum اlmasjida walimaamu yaktubu falaa yajis falyusalli rakcatayni khafiifatayni nin laba ragcadood tukanaya waxbuu akriyey faatixiyaad baa ku jira oo faatixa ku jirta oo rukuucbaa ku jirta intuu dikri akriyay soo ma aragtid imaamkiina wuu khudbaynayaa ninkaa ma la dhihi falaa jumacata lahu maya waa loo fasaxay horta caamkii in la khasisay kow dheh bay yidhahdeen midda labaad waxaa la baneeyey intaa khudbadu socoto imaamka halkaa ku yar celi inaad tidhaahdo waa la ogolyahay iyo meeshaasaan halkaasaan su-aal kaa weydiin iyo waxaay waxaana ku dar imaamkan hala hadasho waa la ogolyahay oo maxaa u daliila nabig ala sl sl khudbada jumcada akrinaya soo nin intuu soo istaagay soo galma rasuulka ilaahayow xoolihiina waa dadkii waa baabeen biyola-aan iyo abaar baa loo jabay ilaahay noo bari roob hana siiye ma dhihin oo nabiguna ma ducaynin oo jumcadii ilaa jumcadii kale roobkii ma kala istaagi waayin oo isla ninkii ama mid kale inta uu soo noqday intuu istaagay khudbada socota ma madhin dadkiiyo xoolihii halaagsamee ilaahay roobka naga joojiye noo bari allahuma xaw alaynaa walaa calaynaa ma dhihin ninkaa nabigu calaih salaatu salaam waxay fuqahadu ka qaateen khaiibka waa lala hadli karaa wixii rabsho iyo qalalaasaa waa baab gaara laakiin wixii su-aal iyo meel ku dhaaftay iyo meel ii yar cadday aad leedahay sheekhu halkaa ku yar celi waad dhihi kartaa ama masalada waxoogay ku yar xaji waad dhihi kartaa ada u yar mogto waxay yidhaahdeen ninkani falaa jumucata lahu lama dhihin caamkii mar labaad baa la khasiisay soomaaliya kuwa kale lama khasiisine caam maksuus iyo caam maxfuuda maxfuudkaa ka xoog badan saa darteed halkaasay saa u mareen fuqahadii saa tiri waman dakala qofkii soo gala walxaal alimaamu yakhtubu uu khudbaynayo salaa ragcatayni buu tukanayaa khafiifatayni oo fudfudud buu tukanayaa waana xadiidkii jaabir ee muslim wariyey iyo bukhaariye haddii laba ragcadood ha tukada uu nebigu yihi waliyatajawazu fiihimaa hana fududeeyo ha gaabiyo uma yejlisu kadib wuu fadhiisanayaa markuu laba ragcadood dhammaystana inta uu fadhiisoo si fiican khudbada dadka ula dhagaysan halkaasa caawa ku daynaynaa iyo su-aala yaalaan u marayn subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk qofku horeeya wuxuu leeyahy su-aashaydu haddaan salaada jumcada taxiyaadka u dambeeya ku gaaro salaad ma jumca iga asaxaysaa maya ilaa rakcadaad ku soo gaarto salaadaadu jumco ma noqon karto haddaad taxiyaadka ku soo gaarto afar ragcadood oo duhuraa tukan inshaa allahu tacaala haddaad cudurdaar lahayd waad haddii kalena towba iyo istikfaar baad gaboodfalkaagii ku dari ninkani wuxuu leeyahay haddii ragcadda u dambaysa aan ku soo gaaray imaamka oo sujuudu sahwi uu la yimaado anigana hadhow gooni maula imanayaa cinda shaaficiya ahaa waayo sahwiga imaamku wuxuu saameynayaa dhammaan ma'muumiinta sahwigii haddii uu ku saameeyo lagugu yeeshayna imaamku sujuuddiisa maxalkeediiyo makaankeedii buu sujuudaye adigu makaankeedii salaadaada marka la gaara inaad la timaado weeye waa sida fuqahadeenna shaaficiyadu ay qabaan ninkaa waa ugu dambaysiin doonaayo warkiisu waa dheeryahay nin xoolo ku maqan yihiin inuu xaqii dadka gudana raba baa su aashaas soo weydiiyey nin ayaa gabar kufsaday xadkii sharciga ahaana waa laga uufiyey ninkii gabadhiina uur ayay qaaday haddaba canugaas muxuu yahay canugaasee de wacal wey muxuu noqon lahay oo kaleeto ilmo zina ku caloolgalay de ma xalaal buu noqdaa wadakaa yaana aabbo u noqonaya hooyadii baa loogu abtirin canugaas mise iska soo xaaqi kartaa uurkaas maya haddii uu gaaray xad naf lagu abuuro maya ilmaha dembi ma gelin iyaduna dembi ma laha dembiga ninkiibaa iskaleh xuduud baa ku waajibtay xuduudda ku waajibtay maahane gabadhuu kufsadayna faraxumayntuu faraxumeeyey mahrulmasal bay ku leedahay maadaama uu xoogay oo kufsaday taasina xaqaana gabadhana waa laga qaadi ilmahana waa hebel waa hebel ama heble heblaayo weeye aabba aan hooyadii ahayn ma laha reabtigii unbuu ku abtirsan oo ibnu ukhtilqowmi minhumaa iska noqdo wuxuu yidhi anoo ogeyn haddii aan ku xirto salaada qof wayse aan ah muddo kadibna aan ogaado salaadaas ma laygu leeyahay salaaddii haddii aad ka baxdeen oo tukateen adiguna marka aadan ogeyn wax dembi a ah malihid waxna laguma laha nabiguna calayh salatu salaam wuxuu uhi yusalluuna lakum aima idin tukin doona fa in asaabuu falakum walahum hadday xaqii asiibaan idinkiiyo iyaguba waa isla leedihiin wa wain akhطa'uu falakum wacalayhim hadda iyagu wax qaldaanna idinka salaadiinni waa leedihiin ajirka wixii dembi ana dushooda weeye walidaaliguu nabigu alay sl mar kale waa kii yidhi alimaamu daaminun waalmu'adinu mu'tamanun muadinkana waktigaa lagu aaminay imaamkuna dadka salaadooda si saxa in loo tukada isagaa daminka ah allaahumma arshid ilaimata waqfir lilmuadiniin waa kii nabigu yuri sal alيه wasalam haddaba salaadii lagu tukaday waxaay fuqahadu isku raacsan yihiin haddii ninkii dhexda uu ogaado salaadii inuusan ragcadda u dambaysaba ha ku jireen inuusan weyse oo qof kala hormariyo intii wayselaanta aan la tukanay annaga way noo jirtaa isagunbaa hadduu gabood falay dembigiisa raacsan yahay wuxuu yidhi bal wax bal wax ka faa'iideeya jamaacada mawlacyaasha mowlacyaasheedi haddii ay meeshu tuuliya iska tahay meel ay isugu yimaadaan dadka xukmulmasjid bay qaadanay oo jamaacadii iyo lagu ogayo haddii laakiin masaajiddii oo dhisan masjidyaa ka dheeraaday oo mowlac ka hinraagay ay tahay dadkaasi dad ismi iyo dembi isugu yimid weeye dhammaantoodna aatimiin weeye jamaacadii salaada loo aadaamay makaankeedii iyo masaajiddii intay kala dhuntaan meelaha iyo luuqluuqa salaada in lala galo dembi weeye meesha looga aadaamay baa waajib iyo masaajidda in la tago waswaas maxaa u daawo ah salaada dhexdeeda iyo wixii ka soo harayba waswaasku horta dawada koowaad waa ilaahay inaad barido asbaabta keenaysaoo haddii ay tahay yaraan iyo macsiyo badnina inaad labadaaba aad saxdo oo taacadana badiso dembigana yarayso haddii ay tahay shakina shaki wax laguma saleeye inaad iska dayso kadib shakigaa de wuxuu yahay faahfaahintiisa haddii la sheega dawooyin kala duwan buu leeyahay calaa kulli xaal kutub bay culimmadu ka qoreen intaan xasuusta hadda risaalada ibnu qudaamata almaqdisiya xambaliga uu leeyahay u qiimo badan tahay kutubtooda akhriya ku noqo markaan booreysanayo janaabada isaga iyo weysada laba mar miyaan ka kala dhigaa sideese sideense ugu kala weysaystaa haddii aada booraysanayso inshaa allahu tacaala hal mid baa ku filan haddii aadan barar jirin biyaha kuu diidayey haddii barar biyaha kuu diidaya jira rawaayaadka xadiidka camr bin alcaasi waxay sheegayaan inaad qabayskana u booraysato weysadana isaga weysaysato waa haddaad biyo heli kartaa maad kari karta haddaadan kari karinna hal booraysan baa ku filan annagoo ha afar wiil ayaan safar aadnay waxaan tagnay magaalo waxaan joognay laba bilood labo ayaa waxay dhaheen annaga salaad waan jamcinaynaa laba bilood salaad ma la jamcin karaa haddii uu qofku xaaladiisu tahay maanta iyo berri hawshaadu kuu dhammaato aada iska tegtid ay tahay laba iyo lixba waa la jamcin karaa salaadaha haddii uu qofku uu leeyahay hawshiisa uu og yahay bil iyo laba iyo saddexba inay qaadanna qofkaasi wixii bil ka badan waxaa fiican inuu iska salaadaha sidoodii caadigaa ku celiyo wixii ilaa bil ahna nabigay ka suganta sal sl tabuuk bishii uu deganaa inuu gaabinayo salaadaha aniga oo salaada ku jira haddii aan haddii aan qoraal hortayda ku yaalla niyada ka aqriyo ama fiiriyo maxay ka qabtaa salaadaydu waa baabkii iltifaatka eh salaada shaydaanku markuu yimaado yasriqu salaaduu xadaa oo haleeruhu fiirfiiri ku yidhaahdaadiibay geli laakiin salaada ma jebiso salaaddu inaad khushuucdeeda qiraayadeeda ku mashquushaa wanaagsan haddii aad laakiin kor u akriday xuruuf yeelato dikri ilaah iyo wax ka baxsanna ay dee salaadaadi ka kacbay noqon muxuu yahay xukunka qofka aan faatixada aqrinin isaga oo jamaaco ku tukanayo waa masale culimmadu isku hayaane qaar waxay leeyihiin waa farad oo salaadaasi asixi mayso laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi wey qolana waxay leeyihiin jahriye hadday tahay fastamicuu lahu wa ansituu bay soo geliyo imaamka ka xambaari waa masale culimmada isku hayaane masaladaasoo kaleeta laguma tiigto laysugumana xiiqo warkeediina horkeedana wadwaditaankeedoo la badiyana wax natiijaa laguma gaaro labada wadaadee isku xigtana midba warkiisu dhan buu maraa aniga dafaataxdiinaan laga tegi karin bay ila badan tahay waa maxay xukunka qurxinta qurxinta garka iyo toosinta garka de wixii qurxin ah ee shanlayna ee saliidayna ee cilaamid ah ee sharfid ah ee gacmaha hareeraha kaga tootoosina de jamaalkina laha jamiil iyo xubuljamaalay geli haddaad uga jeeda hareeraha in laga qorqoro oo korka laga yargaabiyo oo hareeraha xagga laga soo xiiro oo xagga laga xiirana xaddii garka wixii gala xiiritaankiisu xaaraan wey sheekhu ma jiraan wakti uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu jamciyey salaadaha roob dartii waxaan filayaa xalay baan su-aashan jawaabteeda soo marnay cashirkii xalay ku noqo war su-aaluhu fara badanaa way yaraan baan lahaaye waxaan xirtay salaad ragcaddii hore waxaan faatixada kadib akhriyey suurad kale badhkeed markaa sheekh ragcadda labaad markaan faatixada dhammeeyo ma bisinka ayaan ka hormarinayaa intaanan bilaabin baaqigii iga haray suuraddii hore macnaa waxaa weeye su-aashan si kale u dhaho suurad dhexdeed haddaan qiraa'ada ka bilaabayo bisin ma ku bilaabayaa wey ama ragcada kuu horayso ama yaanay kuu horaynin xisibkaan akhrisanayey baan suurad bartankeed ku joojistay beri markaan bilaabayo bisin ma ka bilaabayaa nacam fii asaxi qowlay culamaa culimmada labada qowlkooda ugu saxiisan bisinka inaad ku bilowdaa wanaagsan laakiin waajib ma aha su-aasha labaad wuxuu leeyahy sidoo kale salaada oo dhan faatixadooda ha ahaadaan afar saddex labo ma-aamiin ayaan dhahayaa walaa daaliinba haddaad maqasho waa ducee nabigu wuxuu yihi faquuluu aamiin aduu raacdaha kale reebin sidaa laysu raaciyey isu wada raaci ninkan wuxuu leeyahay haddii adigoo safar ka soo laabanayo la gaaro salaada duhur lagana yaabo inaad casarka gaari kartid gurigaaga ma jamcin kartaa intaad safarta tahay labadii salaadood waadna gaabin kartaa waadna jamcin kartaa duurkaa israacin kartaa adigoo og haddaan wax kale iyo mowd ka soo horreynin inaad gurigaaga casarka ka hortegi duurkoo jooga xilligaad tukanaysa mar haddaad musaafir tahay way halkan uu diyaarad ka raacayaayo salaada duhur markay soo gashay kacaysaa mambaasana uu socdaayo saacad meelaha loo sii soconayo casarka ka hor baa tegi sowma gurigiisana mambaasuu degan yahay mambaasu kasoo noqonaya uu degan yahu imanayaa halka aad joogta labada salaadood intaa jamcisa waad gaabin kartaa dhib ma laha waxaa kaloon ku weydiiye buu leeyahay waxaad sheegtay wadaad tusbax weyne oo dallaala dumarka laakiin waxaa jira dhallinyaro saxwo ah rag iyo gabdho qaar ay yihiin macallimiin madaraso hawlahaas khudbasiradana ku jira ee maxaa dhihi lahayd <laughs> de khudbasiradu sidaa sharcigu yaqaanaan ka hadalla hadday tahay ma banaana khudbasiraduna labaa khudbasira la yidhaahdaa in gabadha aan reerkoodiiyo weligoodiiyo jooga la weydiisanin ee luuqaa laga gacmaysto guurkaana ma asaxo ta labaadina waa nikaaxu siri waxa la yidhaahdo walaalkeed ama aabbaheedna wuu ka doonayaa reerka dhanna waxaa lagu heshiin inaan la sheegin oo gabadhii berri war haduu soo baxay aa ka dhalay dadkii saaxiibadii iyo qaraabadii iyo deriskii la wey ficneeda maxaa ku dhacay cirdiga ila tumi sowmaa labadoodoo habeen luuq sii gelaya haddii la arkana war warwayba ficnaayana balaayo ku qaadaygo maxaa ku dhacay soo maaha qarintaasina ma bannaano amarkii nabigay ka hor iman aclinu nikaaxa uu yidhi banaanka bahalka soo dhiga maxaa xafladiiyo durbaanka loo ogolaaday sheekada inshaaca laga qaado dadkan wada socodkooda iyo gabadha iyo ninkaba cirdigooda la ahayd wixii baad u farabaxsanaysaan masjid dabaq leh haddii jamaacad salaada gasho salaada inta lagu jiro ay korantadu tagto dadkii maxay samayn dadka waxaa looga baahan yaha inuu isxil qaamo ama iyagu ay riixaan nin safka hore ugu jiro imaamadii uu la wareego waayo imaamkii hadduu xanuunsan ama weyse la-aan noqdo oo tacadur uu yimaado cid kalea la wareegi lahayd sowmaa bal waxaa bannaan imaamkii oo tukinaya imaamkii oo maqnaa nin kale oo salaadii tukaday haddii imaamkii yimaado inuu gadaalintu usoo riixo safka gal yihahdo isagoo kala wareego baa bannaan oo sharciga la ogol yahay ama isaguba iska wareejiye ogowaad isagu ka xataa khiyaarkii maaha nabigu cala salaam maqan marki uu yimid abubakar oo tukinaya dadka soo abubakar kuma wareejiray salaada dhexdeeda nin kale de ha calaamo saartaano isagu ama hadad ha riixaan ama isagu ha iska horhu dhaqaaqee nin un inti hogaanka u dhiibtaan kala salaada dhexdeeda inta dhiman salaada ha tukiyey sidaasaa wanaagsan wuxuu leeyahay bal ka waran haddii anoo weyse qabo surwaal ama macawis kor u qaado aan kor u qaado ay faraha foodooda taabato taabtaan barida dusheeda ma bariga dusheeda waxay fuqahada shaaficiya kusoo dhn xalaqata duburihi inta xariga hoose ee wareegsan bay ku dhaheene bari weyse ma jeyse salaadaada iska wada insha allahu tacaala haddii anigoo ku jira salaad jamaaco uu sarwaalka iga jeexmo hoosna aan waxba ka wadan ma ka bixi karaa salaada hadday cawradii faydanto ood soo asturi karta haa waxaad meel ku asturtaba haddaadan meel la ku ogeyna waa daruuree salaadaad iska dhamaystira soo maaha haddii aan dhaho hebel oo muslim ah haddii aan gacanta ka dhigi lahaa gacanta ku dhigi lahaa waxaan u dhiibi lahaa gaalada haddii aan nabad ku helayo muxuu noqonayaa xukunkayga diinta ma uga baxayaa intaa keliya diinta loogama baxee asbaab baa keeni karta nabigu sal ly slam heshiis intuu gaalo la galay kii muslimkaha ah iise soo dhiibay xudeybiye kadib soo intuu qabtay u yimaadeen qabsada oo la taga ma dhihino ma celinin masalada gaalnimadu nimayow bahasha foodda ahe eh aada loola ordayo bal waxoogay shee iyo sbiirka ah laga yardhibayla kumanaan lahayd masaailkana su-aal saa u kooban masaailku takfiirka ama qofku wuxuu ku gaaloobaa su-aal saa u kooban masaa'il lagaga bixi kara maaha laakiin waa dembi inaad ereyga saasa tiraahdo maxaase sababay sababtu maxay tahay in lagula ogaado bay u baahan tahay de shaksiaba ah haddaad isugu dhexdeen ama adiguba naftaada aad ku furanayso adoo lagu cayrsanaya hebel aad isku madax furanayso qabaayaad sabaaban anwaac badan bay yeelan kartaa wuxuu yidhi dadka degan yurub iyo ameerika oo aan marnaba maqal aadaanka salaada ma ku waajibtaa inay yimaadaan salaada jamaacada haa haddii ay aadaan haddii la fasaxo dadkaasi waa ashuunku aadaan aadaanka kor uma baxo kor inay u qaadaanna looma ogola goortii aadaan haddii uu baxo meeshii uu ka maqli kari lahaa bay salaadu kaga waajibi soomaana fuqahadu inay yidhaahdaan sidii minhaajku u dhihi jiray aadaanka salaada la maqlo fii waqti huduu'in xilli ay cagtu degan tahay meeshii codka aadaanku gaaro bay jamcada salaada in laga yimaado ay tahay wuxuu yidhi ma ku tukan karaa kabahayga anigoo safar ah kabahana ay yihiin kabo xiran kabahana dhiiqo ama quyaan aysan lahayn safar kuma xirnee kabuhu waa qayb dharka ka mida hadday daahir yihiin waa lagu tukan karaa nabigaa ku tukaday sala allahu calayh alih wasalam saxaabadaa ku tukan jiray dhammaan fuqahadaa ogolaadoo baneeyey hadday kabuhu daahir yihiin in lagu tukado masjidkii nabigana calayh salaatu wasalaam dee gogol ma lahaan jirine nin walba kabo la xadi jiray ma jiraan iyo kaba meel la dhigan jiray nin walba kabihiisa isagoo qabuul la soo geli jirayo maalin maalmaha ka mida nabiga oo tukinaya oo kabihiisa qaba sal l slam waa kii jibriil u yimid ee kabaha uu nijaasay leeyihiin waa kii salaada dhexdeeda iska bixiyey maror horana aynu meelo kale ku soo marnay saa darteed kabaha in lagu tukada kutub bay culimmadu ka qoreen axaadiidta ku soo aroortay tiradeeda inta ay la eg tahay haddii aysan aysan bannaanayn gabadha codkeeda ragga ajnebiga ah inaysan maqlin ama inay maqlaan de iska dheh macalimiinta gabadha qur-aanka bara ma soo gelayaan wixii baabu tacliim a ah maya codka in la maqla la diidayna waa wixii shahwe iyo fitno kicinaye ilaahay wuxuu reebay un falaa takhdacna bilqowli laakiin ha hadlina lama dhihin caaisha radi allahu canha cilmina waa laga qaadan jiray uma haweenkana nabigoo raggu la joogo bay wax weydiin jireen oo u sheegi jiray su-aalo xasaasiya ah xataa weydiin jiray wuxuu leeyahay salaan kadib ninka marada dhulka jiidaya salaadiisu ma asaxaysaa haddii aad tidhaahdo way asaxaysaa xadiidka maxaad leedahay orodoo soo weysiisaa la yidhi waxaan leeyahay salaaddu way asixi tanna waa dembi xadiidkuna waxaan leeyahay ma asixinoo haddii daciifa weeye tasiixa raga qaarkeed ay taxsiiniyeenna wax jira ma aha intaanu waan ogahay waxaan ku weydiinaya intana warjrtana loo dablaayane waxaan ku weydiinayaa guri aan mas-uul aan ka ahay haddii qayb ka mid ah aan kireeyo kiradana ay tahay toban iyo laba kun oo aan ka qaado qofkii aan bilaash ku deganaado xalaal miyaa mase waa xaaraan ikhwaanii kirayntu waa ganacsi ganacsigana qofku hadduu waxaan inuu kireeya xaq u leeyahay qiimaha ay ku heshiiyaan labada kala kiraysanaysa buu sharcan asalku ka go-a sharciguna sicir go-an uma dejinin intaas naxariista iyo dadkaan waxaysan in loo naxariistaa iyo wax meesha ku jira wey laakiin xalaal iyo xaaraan markay timaado guri iyo dukaan iyo meel kastoo la joogo iyo gaari iyo gaadiid labada qof waxay ku kala kiraystaan ay ku heshiiyaan buu caqdigu ku guntamaay oo ku asaxaa bishardi qofkan wax kiraynayaay qof wax kirayn karoo sharcan tasarufka awooddeeda leh inuu yahay marka adigu gurigii qiimihiisoo dhan haddaad qayb ka mida isaga kaga kiraysaay hadduu isagu ogolaadoo dantiisa ka arko naxariista inaad ka tegin way fiican tahay laakiin baabu taxriim sharcan ma gaarto inta aan garanayo waxaan kusoo gebagabayn waktigu waa dheeraadaye halka nin baa wuxuu i yidhi lacag toban kun ah waxaan dhacay lacag toban kun ah ka hor toban toban ka hor toban sano baan lacag dhacay buhi waxaan dhacay lacag toban sano ka hor lacagtii waa ku shaqaystay faa'iido ayay ii dhashay waxaan rabaa inaan towbad keeno ee sidee u towbad keenaa maasha allah arrin wanaagsan weeye bani aadama khaaaun wa lkhaaa'iina tawaabu bu nab slam dhammaantiin waad gaftaan waxaan idinku khayr badan kuwa towbad keena nabigana alayh salaa slaam waa kii yidhi ilaahay haddaydaan gafaynin intuu idin baabi'iyo buu kuwa gafa oo towbad keena ayuu abuuri lahaa haddaba towbada ilahi subxana wa tacaala addoonkiisuu towbad keenana uu ku farxaa farxad ka badan ninkii farxad intay ka badbadatay ay ka yeersiisay allaahuma anta cabdi wa ana rabbuka marka towbadu waa wax qofka muslimkaa ah, wakti kasta laga rabo nasiib baad leedahay muddada intaa leeg haddiiba ilaahay ajasha kugu simay imakana ku waafajiyay towba saad u towbadkeyn lahayd baan kuu sheegay haddaba horta hal booliya nirig xalaala ma dhasho xoolihii wixiiy wixii ay dhaleen adigu malihid haddaad garanaysa dadkaad ka dhacday dadkii aad ka dhacday baa iskaleh xoolihiiya waxay dhaleen dadkii u celi intaad kala maqnaydna cafis weydiiso ilaahayna subxaana wa tacaala dembi dhaaf ka weydiisa inaadan u noqoninna go-aanso xoolihii ciddii lahay haddaadan garanayninna danaha guud iyo masaakiinta lagu bixine meelaha masaakiintu ay gargaarka iyo wax u soo raadsadaan xoolihii gee ama ceel ha loogu qodo ama waxbarasho qaarkood ha lagaga bixiyo ama biil iyo cunto ha loo siiyo ama guryo kiradood ha loogu kabo ama awqaaf ha loogu dhisee adugu xoolihii cid lahayd haddaadan garanaynin iska gee meelaha masaakiintu ay nafta soo bidaan haddana masaakiintuna hay-adaha samafalka islaamka iyo masaajidda unbay wax usoo doontaanoo kii ay xoogay kaas noqotaba halkaan buu yimaadaa iha walaalayaalo wayga xun tahaye haddaa adigu masaakiin garanaysana si oo u qaybi taasi waa xoolihii iyo wixii ay dhaleen waxna kala harin markaa xoolaha la qaybinayo adigu haddaad miskiinaan waxba haysanintahay masaakiinna la siinayo masaakiintaasaad ula sinaan laakiin waa towbad keeni wixiina dabadaan haystaa labadaasaa iskeenay tawba iyo wixii dembigaabaan weli dabada kusii dheganahay haddii aada rabto inaan kutuso dariiqaad ku toobad keentoo dembigii lagaaga dhaafo xoolihiina aada ku haysataanu garan maayo anigu garan maayo xoolihii iyo xaqiina inaad sii haysato dariiqda tawba lagaaga aqbalo aniga garan maayo xaqan celi ama dadkii lahaa khaasa u celi haddii aan la garanayna mustaxiqiintoodao kale mutay xoolahan sii ilaahayna bedel ka khayr qabu ka khayr badan buu ku siin in badan baa xaaraan ku dhimatay ajashaabiib inay dhowdahay baa dhici karta oo ilaahayba kuu haleeshiiyey inta aad bixinaysuun inta lagu sugayo seefaadan in qoortaba kaa saarantoo lagu casayn doono oo godmadow lagu gelin doonaba waruma haysid hadda caawa waa joognaa laakiin in nabad ku bariyayoo soo toosi ma jiraa ruux gacanta taago oo dhihi karaa intadi berri waa noolaan inteena manugu jiraa ruuxtani berri inuu noolaan guud ahaan waa filaynaa in kamida dadka inay noolaan laakiin qof kasta dhintaa dhici karta saaba inay xaalku yahaan laga yaabaaye caawa hala seexan baan ku dhihi lahaa adoo xaqaasi qoortaada saaran yahay ilaa waxaan ka baryaa towbada inuu nawaafajiyo barraabba waxaan israacnay niman soomaaliya dawladdii saraakiilka ahaan jiray iyo niman meelo ila dhaqaala fadhihi jiray sheekadii sii loo waday innagoo gaari ku jirna baa rag isyaqiinay kaftan bay gashay ninkan anaa ka anaa ka boos cuslaa anaa ka boos cuslaa abaar baa la wado anu meeshaasaan fadhiyo intaasaa shaxadiisoo doonan jirtayo intaasoo gaariyo booyado shidaaraan leexin jirayo intaasoo guri baan ka dhistayo bay sheekadu gashay markii dambe hay wadaad waran waxaan ku ihi hadda waxaa ku tartamaysaan anaa kaa xaaraan cunsanaa oo kaa xaaraan urursi badnaa oo dembiga kaaga fara dhuudhuubnaa baa hadda ku tartamaysa baa maanta o dhan waxaan idhi mayo hantidii wixii idinku soo haray ee guryaha ma jiraan haa masaajida ku waqfaani kuwa guryaha leedihiin ma akriyaan la dhimanine ilaahay qadarkiisi nin baa wuxuu warni waafa guri baan leeyahaye si aan isu dhaafiyaan lahay caruurtaydana waanu sheego xoola xaaraana laga dhise idinku berihiin baan ku helaya see yeelaa waxaan waraaqahoodii la wada kaale annaga masaajid agoon ku wareejinayni meelo wanaagsane iska kamaayn waxaan dardaarmay buu ihi dowlad soomaaliyeed maalinkay dhalata xoolo dowladeed baan guryaha ka dhistaye guryaha ha loo celiyo waxaan ihi taa goorayn dhalan looma hayee dadkii xuquuqda guud lahaa baa dhimanaya oo baaba-aye xoolaha iska soo wareejiya marka dadkii xoolihii waxaa la dhihi jiray ninkii meel loo dhiibo ee guryo ka dhisan waaya nacas wey nin shaqaysanaya maaha xoolihii hantida guud ee la dhacay reeraha la kala dhacay ee qof shaksioo dhacday keliya maaha xoolihii laga sameeyey hantidii guud ee la dhacay xaaraan wey gaari ha noqdo gaadiid lagu shaqaystay ha noqdo guryo la qabsaday ha noqdaan xoolo la boobay oo guryo iyo daaro laga dhistay ama beero laga gatay ha noqdaan waxaasoo dhan xoola xuquuq dadka ka dhexeeyey oo qofuu xaday oo xoogay weeye xaaraan weeye ninkii guri xoolo dadweyne ka dhistay ama xoolo umoodayo musuq maasuq ka dhisayo towbadaasoo kaleeta baabkeedaa kuu furane xaqii ummadda ha loo soo celiyo hadday dowlad dhalan weydey masaakiinta iyo meelaha dadka agoontaa ka shaqeeyay iyo danaha guud meelaha isbitaallada ee dadka lagu daweynayay iyo aan shakhsiyaadka lahayn meelaha ha loogu deeqo dantan ummadii lahayd haddii ay dowlad waayeen ha wada intifaacsadaan xoolaha guud ee la dhacay ha la celiyo way warkayga murtidiisu sida xoolaha gaarkaaba in la celiya ay u tahay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay kitaabkii matnigii alqaadi abu shujaac raximah اllahu tacaala salaatulciideynkaan soo gaarno cashirkii u dambeeyey hore wuxuu ahaa dhammaadkii salaatuljumuca insha allahu cashirkeennu waxaynu ka gaarna ciideynka qoraxmadoobaadka iyo roobdoonta baynu caa waxaan ka gaarna aqriyi doonaa insha allahu tacaala sidii caadiga ahayd buuna cashirka u doona haddii alla yidhaahdo faslun wasalaatu lciideyni sunnatun mu'akada wasalaatu lciideyni labada ciidood salaada la tukada xukunkeedu sunnatun sunno weeye oo mu'akadatun la adkeeyey halkan mualifku raximah ullahu tacaala wuxuu ku sheegay sida madhabkuba yahay fuqahada muslimiinta ee kale sida maalikiyada iyo qaar ka midana ay la qabaan in salaada ciiddu ay sunno tahay walow culimmada qaar ay leeyihiin fardu kifaaya ama fardu cayn weeye labadaa qowl ee kaleba ay jiraan baa waxaa loo deliishaday inay sunno tahay xadiidka ay bukhaari iyo muslim iyo khayrkoodba wariyeen ee طalxat ibni cubaydillaahi radia allahu canhu wa laga warinayey inuu nin acraabi oo reer baadiyaa nabiga u yimid markuu islaamka u sheegay ee nebigu yidhi shan salaadood baa lagaa rabaa ninkii su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi hal calaya hayruhunna shantaa waxaan ahayn oo la iga raba miyaa jiroo salaado ah oo farad iyo waajib igu ah markaasuu nabigu yidhi laa ilaa an tatawaca wax kaloo waajib oo salaadoo lagaa rabo ma jiraan in adigu sunno tukanaysa maahane nabigu wuxuu u sheegay sakada laga rabo markaasuu wuxuu yidhi waxaan sakada ahayn oo la iga raba miyaa jira markaasuu nabigu wuxuu yidhi maya ilaa an tatawaca aduu inaad sadaqa sunnaa sadaqaysanaysa maahane midda faradkaha ah intaa keliya wey arkaantii islaamkaa ah sidaa loogu sheegay markii warkii loo dhameeyey buu wuxuu yidhi intuu ismajiray buu wuxuu yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartay intaa waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo intaa faraa'idkee waajibaadkee la ii sheegay waxna ku dari maayo salaadii baa ka mida ah. nabigu wuxuu yihi calayh salaatu asalaam aflaxa in sadaqa hadduu ka rumeeyo ballanqaadkaasi waa liibaanay riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin dakhala aljannata in sadaqa hadduu ka rumeeyo jannaduu gelayaa ninkaas marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay nabigu shan salaadood baa lagugu leeyahay buu yidhi ninkii su-aal guud buu weydiiye wuxuu yidhi shantaa waxaan ahayn oo salaada waajib ugu ah miyaa jira nabiguna wuxuu yidhi maya wixii aan sunno ahayn xadiidkaasa waxay in badan fuqahadu u deliishadeen waxyaabaha xadiidka lagu sheegay wixii aan ahayn inayna waajib ahayn oo baabu sunan ay yihiin salaatulciideyn ha noqoto salaatulkusuuf ha noqoto salaatulistisqaa ha noqoto salaadaha faraa'idkaa shantaa keliya waajiba bay yidhahdeen xadiidkaasaa loo cuskaday walow culimmada qaybaha farad iyo fardu cayn lihi ay axaadiid kala daliishanayaan fuqahada shaaficiyada qaar ka mida ah waxay ku dareen istidlaalka waxay yidhaahdeen waa salaad aan aadaan iyo aqim lahayn oon soo baxaayo isu imaada ay lahayn mar hadday sidaas tahay de sidii nawaafilkiibay la mid tahay aadaanka iyo salaadaha faradkuna waa mutalaasimayn oo talaasumiyo isku lamaanaansho daa'imaa ka dhexeeya sawmaadan rag bay yidhaahdeen shanta salaadood waa loo aadaamaa oo dadka waa loogu yeedhaa oo markii la gelaya waa la aqimaa oo inta joogta waa la ogeysiiyaa ciiddase waa un la yska galaayo laa adaana walaa iqaamata wey haddaba salaad kasta oon iyo aqim lahayn waxay yidhaahdeen waa sunno culimmada qaarka waa farad leh waxay leeyihiin iyagu ereygan adaanka iyo aqimka si kale ay u dhigayaan waa salaad jamaaca iyo duhuur loo jideeyey sida ay leeyihiin maadaama jumcadu ay waajib tahay jamaaco iyo duhuurna loo jideeyey tan inay waajib tahaa la gartay qoladan gadaalay ka soo jireeyeenoo waxay yidhaahdeen salaada taraawiixdaba jamaaco iyo duhuur baa loo jideeyey walaysad waajibatan marka naqdi weeye deliilkii aad deliishateen waa deliil iyo tacliil hayru mutarida weeye muntaqid weeye nawaaqidkii qiyaaskaa ku dhacay bay yidhaahdeen sababtoo waxaad ka dhigan tahay haddii salaad kasta oo jamaaco loo jidayo waajib ay noqon lahayd hadalkiina warkiina macnu yeelan lahaa laakiin markaan helay salaado jamaaco loo jideeyoon isku raacsannahay inayn waajib ahayn warkii jamaaca loo jideeyaha meesha ka saara wax ugu badanee loo daliishaday inay waajib tahay waa nabigu amarkii uu ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam in la soo saara haweenka xataa kuwa caadada qaba iyo kuwaan guryahooda ka bixi jirin inay maalinka ciiddaa salka laga soo dhawaandhabo oo kuwii caadada qabay la yidhaahda dhinac uga baxa dadku markay tukanayaan laakiin bandhigga muslimiinta iyo ducada iyo allabariga meeshaa raxmad baa ku soo degaysa ka soo qayb gala waxay yidhahdeen salaadihii jamaacadee caadiga ahaa horta dumar oo dhan laguma waajibini kow tu caado qabtana warkeed iska badaa sooma muuqata haddaba salaadii ciidda in la yidhi dumar oo dhan ha soo baxaan xataa mid caado qabtay yaanan harin haddii la yidhi arrintu intay salaadihii caadiga ahaa ee jamaacadaha inay xaajadu ka sii culus tahay sooma muuqata yidhahdeen in la yidhaahdaa haweenkii aan guryahooda ka bixi jirin ha soo wada baxaan qofka aan xanuun reebin ha laga soo dhabaandhaba guryaha kuwa caadada qabay ha yimaadaan nin weynoo murqihiisu intaa la eg guriga ha iska seexdo waxay dhaha war meesha yaalanimaya ma aha arrintaasa loogu noqda amaa xadiidkan acraabiga waxay yidhaahdeen laba labadaba xadiidku awalulislaam buu ahaa kadibna shareicada waxyaabo badan oo waajibaadaa soo degay idinkuna shaaficiyay xadiidkan sida uu ahaa ogumaydaan dhaqmin idinkoo sidaana yidhi baad mararka qaarkood ka siibateen oo goormaan ka siibanay salaada janaasada noo sheega xukunkeeda ma sunnaa mise waa farad ma waa fardo kifaayo wey hal calaya hayruhaa ilaa an taawuca saad kaga baxsateen mayahde xadiid gaaraa yimido taa halkaad ka marteen baana ka maraynaa somaada maqli jirin soo daacirka meeshaaskaa ka geli famaa kaana jawaabukum calaa haada markaad janaazadii waa farad dhahdeen xadiidkaa waxaad uga jawaabteen ba markaa ciidda waa farad aan dhahno baanana uga jawaabaynaa waxaase idinka idiin ogolaaday markaad rabtaanna inaad wax ka saartaan markaad rabtaana aad cumuumka qabsataan dadka kaleda u diiday noo sheega horta fuqahadu warka iyo dooda guud ahaan halkaasaa laisla maray qolana waa fardu kifaayay dhaheeno waxay yidhaahdeen asalka ciidda looga jeedo waa shicaar in la muujiyo waa farxad in la muujiyo waa dadku inay isu yimaadaan qof iyo laba iyo koox yaroo hartay shicaarkii waxba ka dhimi mayso mar haddii shicaarkii dad ku filan ay sameeyaan inta kale meesha ka dhea ka dhacaan bay yidhahdeen waxa afraadii maadaama aadaan iyo soo baxay soo baxay gaara ah ayna lahayn horta dad badanoo isu taga waa in la hela bay yidhahdeen calaa kulli xaal fuqarada shaaficiyada istidlaalkoodu waa xadiidka caraabiga iyada iyo maalikiyada baa dhinac si duuduuba isugu raacay wahiya salaada ciidu ragcataani waa laba ragcadood inay salaada ciidu laba ragcadood tahay nabigeennana way ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam culimmada muslimiintuna waa isku wada raaceen oo nabigeena xadiidkii cumar waxaa ka sugan inuu yidhi salaada ciidulfitrigu waa laba ragcadood salaada ciidul waa laba ragcadood salaada jumcaduna waa laba ragcadood salaada musaafirkuna waa laba ragcadood tamaamun hayru qasrin saasay ku wada dhammaystiran yihiinoo wax qayb laga tegay ma leh calaa lisaani muxamadin sala allahu calay waslam afka iyo carabka nebi maxamed baana ka haya arintaas sidaan boo nabigu u tukan jiray laba ragcadood muslimiintuna taariikhooda saasay soo kala dhexleen culimmadii iyo madaahibtii muslimiintuna sidaasay isku raaceen haddaba ciiddu waa laba ragcadood yukabiru waa takbiirsanayaa fil uulaa ragcadda hore sabcan toddoba jeer buu takbiirsanayaa siwaa takbiirati alixraami takbiirta xirashada marka laga reebo wa fi haaniyati rakcadda labaadna khamsan shan buu takbiirsanayaa siwaa takbiirati alqiyaami markii takbiirtiisoo istaagga laga reebo halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka tegay madhabka shaaficiyadu salaatulciidi salaadaha kale masale ay la wadaajiyeen oo ah markii allaahu akbarta hore la yidhaahdo ducadii istiftaaxa in la akhriyaa sunnaa oo labadaba shaaficiyadii iyo xanafiyadii iyo xanaabiladiiy isla qabaan wey waxay leeyihiin allaahu akbar marka aad tidhaahdo ducaa'ul salaada la akriyi jiray baad aqriyi kadibna takbiiraha ziyaadada ah baad la iman riwaayaadka inta ugu badani waxay sheegeen takbiiraha la takbiirsanaya allaahu akbar laleeyahay ragcadda hore waa toddoba intaan akhriska la bilaabin faatixada la bilaabin ragcadda labaadna waa shan aan faatixada la bilaabin haddaba shan iyo toddoba waa labaiyo toban waxaa la ysku qabtay marka toddobadan hore takbiirta xirashadu ma ku jirtaa mise waa toddobo kale imaamu shaafici iyo rag lamidii iyo fuqahadii waxay ku tageen inayna takbiiratu lixraamku ku jirin ee marka la leeyahay sabcan qabla alqiraa'ati toddoba aan akhrisku akhriska ka horeeya iyo khamsan qabla alqiraa'ati shan akhriska ka horeeya ragcadda labaada waxay leeyihiin waa siwaa takbiirati lixraami kow waxay ku saleeyaan laba arrimood midda koobaad riwaayaad duruqdooda ay asaaniiddooda u dacfi ku jiro baa waxay ku soo aroortay siwaa takbiirati lixraami oo riwaayada cabdirasaaq fii musanafihi uu ku warinaye aaa'ifi uu ka warinayo wuxoogay xifdigiisa dacfi ku jiro walow ruwaaddii ka warisa aynan isku khilaafin intaaan arkay bay xujaysanayaan mid labaadna waxay xujo daliil ka dhigteen waxay yidhaahdeen ciidda takbiirahan la sheegayo kuwii salaadahay la wadaagtay ma aha waxa laga hadlahayo toddobay leedahaydu toddoba ma yeelanaysa haddaan takbiiratulxraamka ku daro takbiiratulixraamkana salaad kasta oo la gelayay la wadaagtaa marka iyaga toddoba maxaa gaar kaga dhigay waxa laga hadlayo hadalka waxaan ka fahmaynaa salaada ciiddu toddoba takbiirood bay leedahay toddobay la dheer salaadaha kalena hadalka ka dhadhaminaynaabay yidhahdeen taana waxay noqon kartaa oo keliya markaan ragcadda takbiiratulixraamka ka reebno arrin saddexaadna waa ku dareenoo riwaayaadka qaar baa waxay ku asaxeen siwaa takbiiratay rukuuci labada takbiiradoodii hadhuu rukuucda akhriska ka dambeeya kuma darsana jamaahiirta fuqahaduna waxay ku tageen ragcadda dambe marka la soo istaagayo takbiirtaa istaagu kuma jirto waxay idhahdeen tan dambe haddii ragcadihii takbiirtii dambe waxa looga reebay salaadaha kaley la wadaagtaa takbiiratulqiyaamkaba ragcaddii labaad haddii laga reebay shanta maqaamkeedii takbiiratulixraamkaa ku jirtee iyana ha la reebo inta cilada jamcisay bay yidhaahdeen takbiiratulqiyaam iyo takbiiratay rukuuc waxaa jamciyey salaadahay la wadaagtaa ciiddu waxay takbiir salaado la wareegtay oo kaloo dhan haddii la reebay qiyaasa calayha takbiirat اxraamkana aan reebno halkaasu imaamu shaafici dood dheer baa wuxuu galay fii kitaabihi اlum buu dood dheeroo saa macnaheeda murtideedu yahay buu soo jeedinayaa ku doodayaa walo fuqahada qaybo badan oo ka ah imaamu axmed iyo ay toddobada akhriska ka horeysa allahu akbarta horaa ku jirta hadda waa laba madhab oo culimmadu leeyihiinoo tafsiirka xadiidka la hayee midkii la sameeyaaba inshaa allahu xaraj iyo dhib ma laha haddaad allahu akbarta kadib lix ka dhigta iyo oo iyadu toddoba ku noqoto iyo toddoba kaa gaara ah haddaad tiraahdo axaadiistu labadaba waa ixtimaalaan haddaba takbiiratulixraamkaas iyo toddobadaa ka dambaysa ama lixdaa ka dambaysa markii aada la timaado kadib baad qiraa'ada u gudbaysaa iyadana mas'alada maanu sheegin mualifku raximahu اllahu tacaala kadib faatixadu imaamku aqrinaya oo aslanba maanu soo qaadin wixii la aqrin lahaa fii salaati اlciidi oo dhan maanu sheegin saas darteed labada takbiirta hore iyo takbiirat اlixraamka iyo intii kale raacaysa markaad dhammayso faatixadii baad aqriyaysaa qiraa'adana weliba waa lala jahrayaa oo kor baa loo aqrinayaa salaad kasta oo jamaaco loo jideeyana asalku waxaa weeye marka janaasada laga reebo in qiraa'ada lala jahro wey kusuufkaa lala jahraa ciiddaa lala jahraa istisqaha lala jahrayaa kor loo akrinayaa sidaa inoo iman doonta insha allahu tacaala haddaba salaada ciidda waxaa la akrinayaa faatixada labada ragcadoodba qiraa'adana waa lala jahrayaa faatixada kadib riwaayaad iyo axaadiis badan baa soo aroortayoo suwar kala duwan nabigu inuu ku akriyey ama qaaf iyo اqtarabat الsaacatu ku aqri ama sabix isma rabbika اlaclىa iyo hal ataaka xadiiثu اlghaashiyati ku akri min baabi الnaafilati wasunati weeye haddii aynan qaadanin ficilka qurbadaee mujarad can sifati ah wujuubu faa'ideeya madhabkiia ah haddii aadan raacin wey shaaficiyaanaho laakiin madhabka ka shaaficiyahaan markaan u hadlayno ma qabno madhabka istixbaabkan qabnaa walow usuul ahaan markii la tago nalagu soo riixo wujuubkaada qabtaa nalagu soo riixo sidaana nadmiga waraqaadka iyo matniga abulmacaali aljuweyni ka garanaya aad ka arkayso qiraa'ada marka la dhammeeyo waa la rukuucayaa ragcaddaa sidii salaadaha caadigaa ah loo rukuucayaayoo loo sujuudayaa marka lasoo soo tooso iyadana markaad soo istaagta allaahu akbar baad soo dhihi markaad tidhaahda kadib wa fi haaniyati talabaadna khamsan shan jeer baa takbiirsan siwaa takbiirati اlqiyaami takbiirtiisoo istaagitaankuse kuma jirto hadaba takbiiratu lqiyaamkii lasoo istaagayey iyana kuma jirto shan kale baad allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dhih kadibna faatixadaadii baad bilaaban iyo suuraddii ka dambaysay kadibna sidii caadigii rukuucdii iyo sujuuddii salaadaha aad taqiinay baad samayn intaa waxaa inoo dheer unbuga ku baraarujinaynaa laba masale masalada koowaad takbiiraadka markii la takbiirsanayo gacmaha kor ma loo qaadayaa mise loo qaadi maayo oo gacmaha kor ma loo celcelinayaa masalada waa masale culimmadu ay nisaac iyo dood badani ka gashay fuqahada qaybaba jamhuurtooduna waxay qabaan gacmaha kor in loo qaadaya takbiir kasta oo salaada ciidda iyo takbiiraadka salaatuljanaaza iyo takbiiraadka salaatu اlistisqaa cinda man qaalu qofka dadkii culimmadii jamhuurtii tiri takbiirtaaska ciiddoo kale ay leedahay takbiiraadka gacmaha kor baa loo qaadi bay yidhahdeen laba arrimood bay deliishadeen marka koowaad waxay yidhaahdeen sunnatu takbiiri fi salaati waa gacmaha kor in loo qaado takbiir kasta oo salaada taagnin lagu sameeyo gacmaha kor loo qaadaa bay yidhahdeen tan xirashada kow dheh tan la rukuucayana laba dheh samica allaahu oo mulxaqana saddex dheh marka laba ragcaad laga soo istaagana soo takbiir gacmo kor looma qaado bal waxay yidhaahdeen takbiiraadka sujuudda laftooda bay riwaayaadka qaarkood axyaanan tilmaameen mararka qaarkood kor in loo qaado waxay yidhahdeen annaga ma hayno qaacidada sunnadii salaada oo la taagan yahoo la takbiirsanayo oon gacmo kor loo qaadaynin maana arag bay yidhaahdeen haddaynan arag qaaciday fuqahada jamaahiirtoodu qabaan bay ku saleeyeenoo waxay yidhaahdaan maa habata fi sunnati habata fi اfardi wamaa habata fi اlfardi habata fi sunnati ilaa bidaliil afcaashii sifaatkii faradku sunnadana waa la samayn kuwii sunnada lagu arkana faradkana hay-aadka waa lagu dabaqi allahuma daliil kala reeba in la helo maahane walidaalika waxay leeyihiin kayfiyaad badan oo salaada ciidda oo kaleeto ruwaadda agarkooda warinaya marka la sujuudo iyo marka lasoo toosayo takbiiraadkii masoo ma soo guuriyaan xaggan ka garannay sujuudda in la takbiirsan iyo kayfiyaadka iyo xataa ataxiyaad inay leedahay iyo in la salaama naqsan tafaasiishii salaada caadiga ee kale ku soo aroortay baynu ku dabaqnay tan maxaa looga reebay yihahdeen salaadihii kale waxay yidhahdeen arrintaa waxaa kutusaya masalaa la yar buunbuunin rabaa markan dambe janaazadu takbiiraad bay leedahay takbiiraadkaas ibnu cumar waxaa ka sugan inuu gacmaha kor u qaadi jiray walaa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaabati saxaabi khilaafay oo sidaa ka duwan sameeyey isna ma jira yidhaahdeen amaa xadiidka abi hurayra uma laa yacuudu ah waxay yidhaahdeen haddaan takalluf la samaynaynin sina uma sugno ma asixin waxay yidhahdeen arrin saddexaad baan haynaa ciidaha laftooda cumar baa laga wariyey walow sanadka dacfi uu ku jiro madhabka axmed iyo abu daawuud haddaan qaadanno aahaarta iyo marfuucada iyo mawquufada ee la wariyo ee sanadkeedu dacfiga ku jiro baa ijtihaadaadka ka fiican bay yidhaahdeen walidaalika ciraaqi fii alfiyatihi markuu masaladaa tilmaamayey ee sunan abu daawuud ka hadlayey waa kulaa kaana abu daawuuda aqwa maa wajad yarwiihi wاضaciifa xayثu laa yajid fi baabi غayrahu isdaaka cindahu aqwa min ra'yin qaalahu bnu manda dadka warkooda xadiid daciifaan ka jeclahay wey annagana waxay idhaheen aar cumaroo daciifa baa noo dhaama wadaad waa dambe yimid waruu meelahaas ku tootoosiyey aarkanoo kii ibnu cumar ee baabka kanun midka ahaa cumuuman halkaasa iyagu mareen waxay ujaysteen aarkaa ibnu cumar uxujaysteen qolyo mutaakhiriina oo yihi aarkaa la daliishan maayo madhabka saxaabigana waa xujo qaba baa waxay ku dheh waryaahee dhahaya idinkunbaa maalinba meel nagaga iman marna qowlka saxaabiga iyo ficilkiisu waa xujaadna leedihiin marna ibnu cumar mukhaalif lahayn baad leedihiin la dariishan maayo hadha nimayo warkiina meel laga soo saara masaladii xujiyatu qowli wa saxaabina ahar bay ku yeelatay laakiin waa lagu gediyey waxoogay shaaficiyadu marna ma dariishanaysaan marna inuusan xujo ahayn ma rajaxaysaan baa iyagana qowli iyo ficli saxaabi waxay rajaxeen inuusan xujo ahayn idinkii maa marna dariishan marna xujo maaha nadiyaga laftoodu su-aalu taalay noqotay calaa kulli xaal qaacidada caamka ee salaada jamhuur ahlulcilmina ay qabaan in la raaco bay qabaan fuqahada shaaficiyadu walaysa bibaciidin can isawaabi sida raajixana igalama foga wallahu aclam masalada labaadeen baraarujinaya waxaa weeye takbiiraadkan marka la takbiirsanayo waxaa sunno ay qabaan fuqahada shaaficiyadu allaahu akbar markaad tidhaahdaba dikri yaroo tasbiixa inaad raaciso allaahu akbar سبحaan الlahi والحamdu لlah وlaa إilaaha ilا الlah اlه aكbar الlahu أكbar in sidaa la yihaahdo waa aaثaar bacdu الصaxaaba ka sugan weeye oo beyn الtakbiiraat iyo taabiciin badan baa beyn الtakbiiraat adkaar ku dari jiray iyadana waa istixbaabeen labadaa masle maanu sheegin iyagana waykطbu uu khubaynayaa bacdahaa salaada kadib khubatayni laba khud buu khubaynayaa yukabiru fi اuulaa midda hore wuxuu takbiirsanayaa tiscan sagaal wa fi اhaaniyati midda labaadna sabcan toddoba halkan xadiib xabaa jumladan dhowr mas'alo buu ku tilmaamay kow wuxuu ku yidhi wayakhubu bacdaha salaada ciiddiiyo khudbada salaadaa horaysa khudbaduna way dambaysaa sidaasaana nabiga cala salatu salaam iyo khulafada lagu yaqiinay reer beni marwaan baa ugu horeeyey wax soo hormariya khudbada sababtoo ah markii cali iyo rag bay wax ka sheegi jireen iyagana xoog bay dadka ku haysteen oo lama jeclayn ee dadaan ku rabin qasabku ku fadhiisin kartaa salaadda hadday tukadaan khudbada dhegaysigeedana jamhuurtu waxay qabaan inaanay farad iyo waajib ahaynoo haddii salaadan la tukada intii dhegaysan ha dhegaysato in kalena way iska dareeri karaan waa tilmaami doonaa insha allahu tacaala haddaba dadku waxay samayn jireen salaadaa la iman assalaamu calaykum markuu la yidhaahdo cidiba sugi mayse warkoodee iyagoo daldalan bilaabay baa nimaan warkiisa la rabin salaadaan u imid mar haddaan tukaday warkiisa ma doonayee dantaydaan ka raacan baa la yidhi dadkii baa sugi waaye markaas iyagana fikirano waxay idhahaan wax sheegayaan dadka inay maqashiyaan bay rabaan si loo qasba haddaba waxa la rabaa ay u maqlaan khudbadii baaba la soo hormariyey intaas salaada